alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu faslun fii bayaani maa waqaca fiihi alcaamatu اlyowma mima yafcaluunahu cinda alqubuuri wamaa yartakibuunahu min ashirki الsariixi wاlguluwi اlmufriti fi اlamwaat waman cala alqabri siraajan aw qadaa aw ibtanaa calaa dariixi masjida fainahu mujaadidun jihaara lisunani alyahuudi waannasaaraa kam xadara almukhtaaru can daa walacan facilahu kamaa rawaa ahlu الsunan bal qad nahaa can irtifaaci اlqabri wa an yusaada fiihi fowqa shibri wakulu qabrin mushrifiin qad wakulu qabrin mushrifiin faqad amaar bian yusawa haakada saxa alkhabaar waxadara alummata can iطraa'ihi faqarahum ibliisu biistijraa'ihi فخالفوه جاهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا فانظر إليهم قد فانظر إليهم قد قلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والأجور والأحجار لا سيما في هذه الأعصار وللقنادل عليه أوقدوا وكم لواء فوقها قد عقدوا ونصبوا الأعلام والرايات وافتتنوا بلا بالأعظم الرفات بل نحروا في سوح في وبل نحروا في سوحها النحائر فعل أولي التسييب والبحائر والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم qad saadahum ibliisu fii fikhaaqihi bal bacduhum qad saara min afraaqihi yadcuu ilaa cibaadati alawthaani bilmaali wاnnafsi wa billisaani falayta shicri man abaaxa dalik wa awrata alummata fi lmahaalik فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام darsigeennaana waa kii sideedaad oo ka mid a kitaabkii sullamu lwusuul ilaa cilmi اlusuul fii towxiid illaahi waitibaaci rasuuli sala allahu calayhi waaalihi wasalama waxaynu soo gaarnay fasalkii toddobaad oo ka mid a kitaabka fusuushiisii labiyo tobanka ahayd fasalkan musanifku raximahu raximahullaahu tacaalaa fasalkii ka horreeyey oo uu siyaarada qabriga la siyaartaa saddex qaybood u soo qaybiyey ayuu calaaqo iyo xiriir la leeyaho waa iska tamhiid oo kaasaa tamhiid u ah faslun haadaakani faasilun mid wax kala saara weeye fasalkaasoo fii bayaani maa shay caddayntu u sugnaaday shaygaasoo waqaca ay ku dhaceen fiihi dhexdiisa alcaamatu ummadda aan waxgaranaynin alyowma maanta mimaa shay xaaluu ka mid yahay shaygaasi ay ku dhaceen yafcaluunahu ay samaynayaan cinda alqubuuri xabaalaha agtooda iyo wamaa waxaa yartakibuunahu ay ku dhacayaanoo fuulayaan yartakibuunahu ay fuulayaanoo min ashirki la wadaajin ah as ee weliba cad iyo walguluwi ka badbadin almufriti ee weliba xadgudub ah fil amwaati dadka dhintay lagu xadgudbo oo ayagii shirki loogu dhaca sababkooda musanifku meeshan wuxuu kaga hadlayaa dadka muslimiinta ah oo aqoondarradu hayso qaybo ka mid a ah waxyaalahay sameeyaan oo qubuurta agtooda ay ku sameynayaan ama qubuurta ay la aadayaan qayb ka mid a ah horta inayba tahayba gaalnimo cad kow iyo waxyaalo kaloo weliba ay samaynayaanoo quluwi ah quluwigu waa ka badbadin shayga xadkiisii in la dhaafiyo almufrid ee weliba ka badbadin ah dadkii dhintayna lagu xadgudbayo oo laga badbadinaya sababtoo ah qofka haddaad caydidna meel baad kaga dhacdayoo xaqu kugu lahaa waad ka soka maraysa haddaad xadkiisii inta dhaafisid ilaahay wax ugu dartiidna ka badbadis baa samaysa labadaasna midna lama rabaoo dhexdhexaad baa la rabaa ayib faslun fii bayaani maa waqaca fiihi alcaamatu alyowma mima yafcaluunahu cinda alqubuuri wamaa yartakibuunahu min ashirki sariixi waalguluwi almufriti fi lamwaat faslun haadaakani faasilun mid wax kala saara weeye fasalkaasoo fii bayaani maa shay caddayntii ku sugan shaygaasoo waqaca ay ku dhaceen fiihi dhexdiisa alcaamatu dadka caamada ah alyowma maantay oo mimaa kii ka mida yafcaluuna ay samaynayaan huwa asaga cinda alqubuuri xabaalaha agtooda iyo wamaa shayga yartakibuuna ay fuulayaan hu shaygaasoo min ashirki gaalnimaa asariixi ee weliba cad gaalnimadaasu cad iyo walguluwi xadgudub almufriti ee weliba aada uga badbadis ah fil amwaati dadka dhintay lagu xadgudbo waman cala alqabri siraajan awqadaa awibtanaa cala adariixi masjidaa fainahu mujadidun jihaara lisunani lyahuudi waannasaara labadaa beyd musanifku wuxuu kaga hadlayaa qabri qofka inta dul yimaada faynuusya iyo wax ka shita ama waxa weeyaan qabrigii masaajid ka dul dhistaay xukunkiisu waa maxay waman qofkii cala alqabri siraajan awqada awqada huriyo oo shida siraajan faynuus ayuu shiday cala alqabri qabriga dushi ayuuna ka shiday qabrigiibuu faynuus iyo layr iyo wax ka duldaartay awibtanaa ama wuxuu samaystay cala caladariixi qabriga dushiisu wuxuu ka samaystay masjidan masaajid buuba ka dhistayba fa innahu qofka sidaa samaynaya mujadidun mid soo cusboonaysiinayo weeye jihaaran si cad lisunanilyahuudi qolyaha yuhuudeed waddooyinkoodii iyo wannasaaraa qolyaha kiristaankaa dhaqankoodii iyo waddooyinkoodiiba soo cusboonaysiinaya diinta islaamkana meeshuu ka saara musanifku labadaa bayd wuxuu ku sheegay qofkii qabri dhisnaa inta u yimaada faynuus iyo layr iyo wax ka dulshita ama qabrigii masaajid ka duldhisa qofkaasi horta sunnadii yahuudeed iyo sunnadii kiristaanku soo cusboonaysinaya ilaahay diintiisana meeshuu ka saaray sida awgeed baa waxaa muhim muhima ah, qabri markay hawshu noqoto dadka islaamka ah oo qabrigaa ku aasan waxay mudan yihiin in la ixtiraamo oo la xurmeeyo loona duceeyo laakiin asagii isagoo wax la bidaya inta wax laga raadsada in la yimaado qabrigiisii masaajid laga duldhisto oo qabrigiisii quba iyo laga taago guri laga dul oo meelo laga deldalooliyo oo baraafuun iyo wax looga geliyo uunsi oo halkaa danaha looga sheegto oo lagala hadloo yidhahda waxaan rabaa isii waxaas ay dhibaya iga qabo arrinkaaasagaahi waa arrin aada u khaldan oo diinta gaf iyo meelka dhac ku awi sunanka noocaasana waxaa lahaan jiray yahuud yahuud baa lahaan jirtay waman ruuxii awqada huriya oo shida siraajan faynuus xageebuu ka shida cala alqabri qabriga dushiisa faynus faynuusu lama yaqaan ama layt waxbuu ka shita awibtanaa ama wuxuu dhisay cala alqabri qabriga dushiisa cala adariixi qabriga dushiisa masjidan masaajid buu ka dhisa ittakhada bimacnaa ittakhada e, e, ibtanaa bimacnaa ittakhaduu ku fasirayaa shaarixa kitaabkan iska leh awibtanaa ama dhisa cala dariixi dariixu waa qabriga dushiisii masjidan masaajid ayuu ka dhistay walow hadduu doono masaajid ayuusan ka dhisana qabrigii uu masjid ka dhigtayba ama masaajid uu ka dul dhisay fa innahu qofkaasi mujadidun mid soo cusboonaysiinaya weeye jihaaran si cad lisunanilyahuudi yahuud sunnooyinkeedii iyo wanasaara kiristaanka sunnooyinkeedii ayagaa qabuurta ka dulsan jiray masaajid iyo waxyaalahaas wax macnaha lagu cibaadaysto kam xadara almukhtaaru can daa wallacan faacilahu kamaa rawaa ahlu sunan bal qad nahaa can irtifaaci alqabri wa an yusaada fiihi fowqa ashibri wa kullu qabrin mushrifin faqad amar bian yusawaa haakadaa saxa alkhabar ayib dhowrkan shaqbayd wuxuu musanifku kaga hadlayaa kam xadara almukhtaaru ilaa waxa weeye laga gaaro wa kullu qabrin saddexdaa bayd musanifku wuxuu rabaa inuu kaga hadlo in la iska reebay qubuurtii in la dhiso qabriga qofku marka la geliyo ciidda ka soo baxday qabrigiisaa lagu celinahayaa bas intaa yartaaha kuuskaha la rabaa in loo sameeyo calaamad ahaan loogu garanayo laakiin in la dhiso oo guri afargeesa loo dhiso oo wax lagu qoro oo la nuuradeeyo oo waxa weeyaan marxuum hebel loo isticmaalo lagu qoro waxyaalaha noocaasoo kaleeta ah oo sawiradiisii iyo la dul saaro waxyaalaha nebigu uu diiday bay ka mid tahay sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi kan badanaa xadara intuu ka degay ka digay almukhtaaru kii la doortay waa nebigeenna ee sala allahu calayhi wasalam can daakan kee waa itikhaadu lqubuuri masaajid masaajidda in qubuur laga dal samaysto intuu nebigu ka degay ka digay badana oo wa weliba uu lacnaday faacilahu qofka arrinkaa sameeyo masaajidkii qabri ka dul dhista kamaa rawaa sida ay wariyeen ahlu sunani dadka ahlu sunanka ah xadiidka umu salama nebiga waxay u sheegtay waagii saxaabada qeyb ka mid oo ardulxabash ay u hijroodeen waxay soo arkeen kaniisado la qurqurxiyey oo lagu cibaadaysto markaasaa nebigu uga warramo wuxuu yidhi ulaa'ika idaa maata fiihim alcabdu saalixu aw irajulu saalixu qolyaha aad sheegaysid markuu qof wanaagsan ka dhinto nin wanaagsan ama qof qofun wanaagsan nin iyo dumarkuu doonay ha noqdee banow calaa qabrihi masjida masaajidkiisay qabri ka dul dhisaan saasay samayn jireen buu wa sawaruu fiihi tilka suwara suurooyinka ayagaana way sawiri jireen ulaa'ika shiraaru lkhalqi cinda allahi buu nebigu sal alla aleyhi wasalam dadka qubuurta masaajidda ka duldhisaaye ilaahiy intuu abuurtay dadka ugu sharka badan weeyaan dadka ugu shar badan weeye marka qabriga iyo masaajidda waa in la kala fogeeyo haddii qabri masaajid laga duldhiso hadduu qabrigu soo horreeya masaajidkaa la duminaya hadduu masaajidku soo horreeyo qabri lasoo dhexgeliyana qabrigaa meesha laga saaraya meel kale ayaa la geyn intaa waxaa la diidan yahay dadku inay ku aafoobaan qubuurtaas oo ay moodaan inay dhib iyo dheef gacanta ku hayaan kam badanaa xadara intuu ka digay almukhtaaru kii la doortay ee nebigeenna ahaa sala allahu caleyhi wasalama can daa kan oo ah qubuurta masaajid in laga dhiso wa lacana rasuulku uu lacnaday sala allahu caleyhi wasalam oo nebigeennaa wuxuu sheegay lacnatullaahi cala alyahuudi waannasaara ittakhaduu qubuura ambiyaa'ihim masaajida ilaahay iyo kiristaan ha lacnado qubuurtii ambiyadooda ayay masaajid ka dhisteen inay yuhuud yihiin maaha waxa loo lacnaday inay kiristaan yihiinna maaha waxa loo lacnaday waxa lacnada keenay waxa weeye ficilkaa khaldanoo ay sameeyeen oo masaajid iyo qabri inay isgudageliyeen oo masaajidkii ay qabrigii inta keeneen ka duldhiseen masaajidkii masaajidkii baa qabri laga duldhisaya marka rasuulku waa lacnaday sala allah aleyh wasalam qofka hadda sameeyana sidii buu lacnad u lacnadan yahy kamaa rawaa sida ay wariyeen ahlu sunani axaadiista kuwa wariya ahlu sunan ayaa wariyey buu bal qad nahaa wuxuu reebay can irtifaaci lqabri qabriga korqaadidiisa qabriga in kor loo qaado ayuu nebigu reebay can irtifaaci lqabri qabriga kor noqoshadiisa macnaha in kor loo qaado wey wa an yusaada iyo in laga kordhiyo fiihi qabriga dhexdiisa fowqa shibri taako taako hal taako waxa la eg qabriga in laga kordhiyo lama ogolo ciiddiisa kor loo qaado wa kullu qabrin qabri kasta mushrifin ay murtaficin oo sarreeya qabri kastaoo si sare loo dhisay faqad amara wuxuu nebigu faray sala allahu calayhi wasalama bian yusawaa in lala simo bian yusawaa in lala simo dhulka lala simo haakadaa sidaasaa saxa waxaa ku ansaxay alkhabaru xadiidka nebigaa sidaa ku ansaxay sala allahu caleyhi wasalam waxaa jira dhowr qodob oo rasuulku uu reebay oo qubuurta calaaqa laleh la leh kow waxaa ka mid ah xadiidka jaabir sida uu sheegay wuxuu yidhi nebigaa wuxuu reebay sala allahu calayhi wasalama an yujasasa alqabru qabriga in la raangiyeeyo rinjiya wax la mariyo inta la dhiso so qubuurta qaybo ka mid ah waxaa la marinaya raangi ama rinji baa la marinaya iyo nuurad rasuulku taa waa diida waa qodob qodobka labaadoo uu diiday rasuulku waxaa weeye an yuqcada calayhi qabrigii in lagu dul fadhiisto adigaa nool maanta qof hadduu inta kuu yimaado isakaa dul fadhiista ma ogelid ixtiraamna ma ah haddaad dhimatidna sidii baad ixtiraam u leeda xataa gaal iyo muslim waa isku mid qofka bani aadamka ilaahay baa karaameeyey qabrigiisa in lagu dul fadhiisto nebigu waa diiday sala allahu calayhi wasalam wuxuu saddexaadoo nebigu diiday wa an yubnaa calayhi qabriga in la dhiso oo qabrigii dhismo loo sameeyo ayadana nebigeennu waa diiday wuxuu afraadoo nebigeennu diiday wa an yuktaba calayhi in wax lagu qorana oo qabrigii wax qabrigii wax lagu qorana nebigu waa diiday wuxuu shanaadoo nebigu diiday an tuutaa calayhi in lagu dul istaago lagu dhex socdo lama ogola ayadana qabrigaan qofka ku jiraa dhex dushiisa inaad kaba la marteed ayadana lama ogola wuxuu kaloo nebigu reebay sala allahu calayhi wasalama wa an yuzaada calayhi in wax lagu ziyaadiyo qabrigiiyo dhismo zaa'ida iyo waxyaalaha loo sameeyo kulli rasuulku wuu reebay alfaaddaasi alfaad kala duwan bay sidaa ugu soo aroortay marka qabriga lama ogola bal nebigu wuxuu sheegay sala allahu calayhi wasalama xadiidka abulhayaaj al asadi caliy bnu abi taalib baa wuxuu yidhi abulhayaajow wixii nebi moxamed uu ii diray makuu diraa markaasuu yidhi maxay tahay markaasuu wuxuu yidhi anlaa tadaca timhaalan timthaalan ilaa damastahu sawir meel ka taagan inaadan u imaan ilaa inaad waxa weya dhulka la sintid maahane walaa qabran mushrifan ilaa sawaytahu qabri dheer haddaad u timaadidna inaad qabrigaa inta dumisid dhulka la sintid baa lagaa rabaa rabaabiyo macnaha taakida unbaa la ogoliyo qubuurta marka la dhisay oo nairobi agteeda hadda ku taalla oo aadka loo dhisay oo la qurxiyey oo miiskan wax ka weyn dhismahaad arkaysaa magacya lagu qoro oo nuurad la mariyey iyo raangi arrinkaa lama ogola shareecada islaamku ma ogola waa arrin xaaraam ah midda kale xuquuq dad kale meel lagu aasi lahabay xataa qabsanayaan hadhowna waxaa laga yaabaa ummadi inay ku aafowdo bal qad nahaa wuu reebay rasuulku can irtifaaci lqabri qabriga koruqaadidi yusaada in la siyaadiyo fiihi dhexdiisa fowqa shibri taaka wax ka badan in lagu darana nebigu waa diiday sal alla alayhi wasalama wa kullu qabrin qabri kasta mushrifin oo kor u qaadan mushrifin ay murtaficin ay sarreeyo kor loo qaaday faqad amara nebigu wuxuu faray sala allahu calayhi wasalama bi-an yusawaa in la simo oo dhulka lala simo intaa kor loo qaaday la dumiyo haakadaa sidaasaa ah, saxa waxaa ku ansaxay alkhabaru xadiidka sidaasaa khabarka ku asax khabarka uu sheegay waa xadiidka xadiidka nabigaa sidaa ku sugnaaday waana xadiidkan hadda sheegaynayo muslim uu wariyayoo abulhayaaj al uu wariyey ka wariyay cali bn abi aalib ayib waxadara alummata can iطraa'ihi faqarahum ibliisu biistijraa'ihi fakhaalafuuhu jahratan wartakabuu maqad nahaa canhu walam yajtanibuu labadaa bayd musanifku wuxuu kaga hadlayaa nebigu sala allahu calayhi wasalama ummadda inuu u diiday inay asaga nebi moxameda ku xadgudbaan sala allahu calayhi wasalam wa xadara nebigu wuxuu uga digay al ummata ummadda islaamka ah can idraa'ihi rasuulka ku xadgudbiddiisa ammaantiisa intay ammaanaan inay xadgudub gaarsiiso in nebiga la ammaanaa waa waajib oo la jeclaado oo waxa weeyaan ilaahay baa ammaanay laakiin ammaantii hadday kula gaarto xadkii aadannimada intaad la dhaaftid inaad gaalnimo ku gaartid oo xuduuddii ilaahnimo aad gaarsiisid taa unbaa la diidan yahay can idraa'ihi soo maynaa soo mareen rasuulku idraa' in lagu sameeyo inuu diiday maxaga kusoo mara xadiiski muxuu ahaa laa tatruuni miya laa tutruuni yaa wariyey bukhaari waa hagaa muslimna qayb ka mid waa wariyey waa soo marra marka waa aad ba mahadsantihiin marka faqarahum dadkii waxaa kadiyey ibliisu ibliis baa dadkii kadiyey bistijraa'ihi jiidashadiisa iyo wax uqurxintiisa ayuuna ku kadiya fa khaalafuu dadkii waxay khilaafeen hu nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo diintiisii jahratan si cad owla kaca wartakabuu waxay fuuleen oo la yimaadeen maa shaygii qadnahaa uu ka reebay nebigu canhu xaggiisa walam yejtanibuu kabana aysan fogaanin macaasidii la yidhi isaga hara kamaysan fogaanin labadaa bayd marka taasuu ku sheega waxadara wuu u digay nebigeennu al-ummata ummadda wuxuu uga digay can idraa'ihi asaga ku xadgudbidiisa nebiga in lagu xadgudbo fa qarrahum waxaa kadiyey waxa weeyaan iqruhu waa kadin saasaa loo leeyaha quruurka waa kadin alguruur wama lxayaatu dunyaa ilaa mataacu lquruur soo qur-aanku mid arag alguruur qofku inuu shayga ku kadsomo weeye faqarahum waxaa kadiyey ibliisu ibliis baa kadiyey biistijraa'ihi jiidashada uu dadkii jiitay ayuu ku kadiyey iyo baadiyeyntu uu baadiyeeyey fa way khilaafeen hu nebi moxamed sala allahu caleyhi wasalam jahratan si muuqaalo ulakac ah ayay u khilaafeen wartakabuu waxay sameeyeenoo fuuleen maa shaygii qadnahaa uu ka reebay nebigu canhu xaggiisa oo ah alquluw walifraad inay nebiga ka badbadiyaan sal alla calayhi wasalam alira walam yejtanibuu kamaysan fogaanin nebigu wuxuu ka reebay fandur waxaad eegtaa ilayhim xaggooda qad qalow way xadgudbeen qad qaluu way xadgudbeen oo wasaaduu wayba ka sii ziyaadiyeenba wuxuu rasuulku uga digay sala allahu calayhi wasalama wa rafacuu way kor yeeleen binaa ahaa halkaa muxuu idiin qorayaa binaa-an buu idiin qorayaa soo maa aha a ah, an ahaa warka waa khalad waaye wa rafacuu way kor yeeleen binaa ahaa qubuurta dhismaheeda washaaduu way dhiseen oo waxay mar washaaduu waxay mariyeen bishiidi ayay mariyeen bishiidi weeye halkaas raangi bay mariyeen ama rinji iyo wal aajuri bulukeeti ama jaajuur iyo wal axjaari dhagaxaan la qurxiyey laasiyamaa waxaan ku basii jirinba fii haadihi tan ayada al ee wakhtiyada ah waktiyadan hadda la joogo aad bay dadku qubuurti ugu xadgudbeen meeshaan laga bilaabo fandur ilayhim qad qaluu wasaaduu wa rafacuu binaa'ahaa washaaduu bishiidi walaajuri waalaxjaari lasiyamaa fi haadihi alacsaari walilqanaadili calayha awqaduu wa kam liwaa'an fowqahaa qad caqaduu wa nasabu laclaama warayaati waiftatanuu bilacdumi rufaati bal naxaruu fii sawxiha annaxaa'ir halkaa waxaa inoo qoran fii sawaaxihaa nusakda qayb baa qoran fii sawxihaa fii suwxihaana waa la qoran ficla uli tasyiibi walbaxaa'ir waltamasu lxaajaati min mowtaahum min mowtaahum waittakhaduu ilaahahum hawaahum qad saadahum ibliisu fii fikhaakihi bal bacduhum qad saara min afraakhihi yadcuu ilaa cibaadati alwthaani bilmaali wاlnafsi wabillisaani falaytashtay ilaa aakhirka intaas wuxuu kaga hadlayaa musanifku raxmatullaahi calayhi quluwi iyo xadgudubka badbadis ah oo dadku ay ku xadgudbeen dadkii qubuuraha ku jiray oo ay xaddii bani aadamtinimada inta dhaafiyeen ilaahay xuduuddiisii ay waxa weyaan ilaahay sidiisii oo kale ula dhaqmeen wuxuu leeyahay sheikhu fandur eeg ilayhim dadka xaggooda bal acmaashooda fiiri qad qaluu way xadgudbeen wazaaduu way ziyaadiyeen wixii rasuulku uu ka reebay sal alla alay slm intay la yimaadeen bay weliba ziyaado kusii dareen wa rafacuu kor bay u qaadeen binaa'ahaa qubuurta dhismaheeda binaa'ahaa haada ku jirta qubuurta u celi binaaa'ahaa ay binaa'a alqubuur qubuurta dhismaheediina kor ayay u qaadeen wa shaaduu waxay yeeleen bishiidi raangi ama jaajuur waxa loo yaqaano Eh, waxaan waxaan ula jeedaa raangi wey haa raangi ama rinji washaaduu way yeeleen bishiidi eh, raangi bay mariyeen ama nuurad iyo wal aajurri buluketi iyo wal axjaari dhagaxaan la qurxiyey bay ka dul dhiseen qabrigii intay u yimaadeen oo qabrigii dhiseen oo nuuradeeyeen oo raangi wanaagsan mariyeen oo dhagaxaan la calaameeday oo la naqshadeeyey la mariyey bay kaba sii dareenba qabri hadda ka hor waxaan arka inta la dhisay oo dhismo dheer la dhisay oo meelo laga daldalooliyey saasaa waxaa ugu wareegsan baraafuunno baraafuunnadaasaa marka loogu baraafuuninaya waxaa u xidhan sisiyeeri waa loo xira qabrigaani muxuu shandarawo ku fallin hadduu cadaab ku jirana shandarawa cadaab ka badbaadin mayso hadduu janno ku jirana qof ilaahay jannadiisa ku jira sinsiyeri soomaaliya yaalla muxuu uga baahan yahay waxba ugama baahna wuxuu uga baahan yahay lama arko waa nooc ka mida ah quluwiga iyo xadgudubka wey laa siyamaa waxaan kusii jirin fii haadihi tan alacsaari ee waqtiyada ah waqtiyadan dambe aada bay hawshaa usoo badatay waana xaqiiqo jirta in qubuuraha qaabkaa loogu aafaysan yahay oo la baryo oo la ismarmaryo dadka qaarkood oo la isku jiijiido oo meela lagala hadlo daldaloolo la yidhahdo dantayda ii qabo walilqanaadili calayhaa awqaduu wa kam liwaa'an fowqahaa qad caqaduu walilqanaadili shamacyaal ayay calayhaa qubuurta dusheeda aw qaduu ka shideen oo ka huriyeen wa kam liwaa'an calan badana fawqahaa ayada dusheeda qubuurta qad caqaduu ay gunteenoo taageen qaarkood baa calama u taagan yihiinba bandiirada iyo calamaaba ka taaganba oo lalmanayaba wa nasabuu way taageen al aclaama astaamo iyo waraayaati bandiirada iyo calamo waftatanuu way fitnoobeen diintoodii bay kaga fitnoobeen bil acdumi lafo arrufaati ee jajabay qofku markuu dhinto lafihiis waa burburayaan qof lafihiisii burbureen bay ku aafoobeen marka bal qad naxaruu way gowraceen fii suuxihaa bannaankeeda suuxu waxaa loo yaqaanaa waa afniyat lqubuur qabrigu markuu halkan ku yaalla meelaha barxadda bannaankiisa ah ayay waxay ku gowraceen anna xaa'ir kuwa la gowraco kuwa la gowraco waa maxay ariga geela lo-da meeshaa la keenayo lagu qalayo qobarkaa loola soo qasdaya malayn mayse ficla ulitasyiibi walbixaa'iri way sameeyeen ficlan ficiloo ka ficli ulitasyiibi kuwii wax sii daaya ficilkoodoo kale ah iyo walbaxaa'iri kuwii wax daldalooliyey qur-aanku wuxuu ka warramay wax loo yaqaana baxiiro iyo wasiilo iyo saa'ibo iyo dhaqan gaaladu ay lahaan jireen marka tasjiibku waxa weeye neefku heer waxaa jira markuu gaalo geela ama ariga ama lood ah la sii daayo tasjiib baloo la sii daynaya waxaa leeyahay lama maalayo lama raranayo lama cuni karo hilibkiisa lama taaban karo farahay ka qaadayaa asnaamtaa iska leh baxaa'irtuna waa maxay dhagaha iyo inta laga daldalooliyo ayaa isagana la odhanaya asnaamtaa iska leh oo ummaddu ma isticmaali karto dhaqankii noocaas noocaasahayoo kale inay sameeyaan dadkii muslimiinta ahaa waa arrin aada u khaldan weeye oo xoolahoodii shaydaanku uu wax ku yeesho lama rabo xoolahan haddaad gowracanaysa ama caadi hilib baad ka rabtaa u gowraco ama waxaad u gowracataa wanqal ama udxiye iyo ciid iyo wax lamida u gowrac ama martiqaad u gowrac laakiin xoolo aad leedahay intaan soo kaxiyaan qabri keenayaayo qabrigaana wax kaga rabaa arrinkaasi waa khala arrinkaasi waa khala qabri waxba kuma siin karo wax ilaahay abuurto uu goyn kara lama arka ama siin karo bal naxaruu way gowraceen fii sawxihaa fii suuxihaa bannaankeeda qabriga bannaankeeda anna annaxaa'ira ayay ku gowraceen xoolo la gowraco waa geel iyo aryalo ficla ulitasiibi kuwii wax sii dayn jiro wax sii daynta oo saaxiibka ficilkooda iyo kala xaaluya arrinkaasu iyo walba walbaxaa'iri kuwii xoolaha daldaloolin jiray dhagaha ka daloolin jiray waltamasuu way raadiyeen alxaajaati xaajooyin bay waxay ka raadiyeen iyo baahiyaal min mowtaahum kuwoodii dhintay oo ah inuu waxaa dhintay nafci u soo jiido ama dhib uu ka difaaco ah dadkii asxaabulqubuurkaabay waxaa ka raadiyeen waittakhaduu waxay ka yeesheen ilaahahum ilaahoodiibay waxay ka yeesheen hawaahum naftooda waxay jeceshahay waxaa la rabay ilaah inuu keligii macbuudka xaqahu kuu yahay laakiin naftaada markaad tidhahdee ayadaa ay hogaaminayso ilaah ii oho meeshay jeceshahay habda kuu jiido arrinkaasi waa khalad qad saada waxaa hogaamiyey hum dadkaas ibliisu ibliis baa wuxuu qad saada waxaa ugaartay dheh sayidkii ugaarta ha weeye qad saada waxaa ugaartay hum dadkaas ibliisu ibliis baa ugaartay fii fikhaakihi dabinyadiisiina ku ugaartay marka wax la dabanayo ugaarta sagaaradoo kaleeto iyo wax waxaa jira dabinoo loo dhigo su u socda asagoon arkayn buu lugta ku ridinaya marka dhab wixii baa kuu qabanaya marka aada carartii isleeya ma carari karo marka ibliis baa wuxuu u dhigtay dabin iyo siriq ayuu u dhigtay meeshaas ayada ah qad saada waxaa ugaartay hum ayaga ibliisu ibliis baa ugaartay fii fikhaaqihi dabinadiisii iyo siriqdiisii iyo shirqoolkiisiibuu ku ugaartay bal bacduhum dadkaa qaarkood qad saara wuxuu noqday min afraakhihi asaga kuwa u kaalmeeyo oo ukumaha camal u ayo shimbiraha iska daba taagan buu noqday yadcuu xaalo uu dadka ugu yeerayo ilaa cibaadati alawthaani asnaam inay caabudaan oo dee qabri haddii la caabudo iyo sanam haddii la caabudo waa isku wada mid maxaa lagu caabudayaa bil maali xoolo oo xoolahan lasoo gadayo oo la keenayo oo qabriga la dul keenahayo waa halis iyo wa nafsi naf oo naftaadii qabriga aad ku caabudaysid ama shardi aad ugu xidhanaysid iyo wa bilisaani carabkao maantao dhan la baryayo oo la weydiisanayo intaasoo qodoba musanifku wuxuu sheegay dhibaatooyin dadku ay soo kordhiyeen caamada ah shaydaankuna uu u sababay inay tahay muhimna ay tahay qofka muslimka ahi inuu diintiisa ilaashado qabriga soo booqo waa inagii soo sheegnay u soo ducee waa inagii soo sheegnay adiga laftirkaagu kusoo waana qaado waa inagii soo sheegnay laakiin qabriga haddaad inta xoolo u keentid la khidaabto oo la hadashid ood waraysatid oo tiraada waxbaan kaa rabaa arrinkaas waa arrin gaalnimo ah waxna kuuma awoodo qur-aankii ilaah iyo diintii nebi moxamedna wax khilaafsan oo ka gedisan weeye fandur waxaad eegtaa qofka lala hadlayo ilayhim dadkaas eeg qad qaluu waan ku noqda casharkii way xadgudbeen oo wasaaduu way siyaadiyeen wa rafacuu kor bay u qaadeen binaa-ahaa qubuurta dhismaheedii bay kor yeeleen wa shaaduu waxay yeeleen bishiidi ayay yeeleen raangi iyo rinji iyo nurad iyo wal aajurri iyo buluketi iyo wal axjaari dhagaxaan la qurxiyey laa siyamaa waxaan kusii jirin fii haadihi tan ayada al casaari ee waqtiyaasha zamanadan dambe dadku aad bay ugu afoobeen hawshaa walil qanaadili faynuusyo iyo shumuuc ayay calayhaa qubuurta dusheeda owqaduu shideen qanaadil shamac la shidahayo hameenkii dhan iska shidaan waaba dhaqan xunba qofkaanu jannu u baahan yahay maxaa dabka adugu uga daba wadaa wa kam liwaa-an iyo wa kam liwaa-in waa la odhan karaa wa kam liwaa-an calan badana calankaasoo fawqahaa qabriga dusheeda qad caqaduu ay gunteen calan baa la taagayaa qeyba calama laga taagaa wa nasabuu waxay taageen al aclaama astaamo iyo waraayaati bandiirado calana saa ulala waa iskuwada mid erayaasha uu kala duduwaya waftatanuu way fitnoobeen oo diintoodii waxay kaga fitnoobeen bilacdumi lafo arrufaati ee burburay qofku markuu dhintoo qabriga la geeyey lafihiisu waa dhammaanayaan hal lafun baa laga soo reebaa marka laftii ayada ahay lafihii qofay dhammaadeen oo lafihiisa samaysan la ayuu maantao dhan asaga calal uga dultaagan yaho baryaya bal naxaruu way gowriceen fii sawaaxihaa meelaheeda bannaankaa fii suuxihaa bannaankeeda waxay ku gowraceen xaa-ira xoolo la gowraco haa ficla uli tasyiibi kuwii wax sii deyn jiray ficilkoodoo kale xaaluu la mid yahay iyo walba walbaxaa'iri kuwii dhexoolaha dhagaha ka daldaloolin jiray gaalay kuwaasu ahayn adoo muslima dhaqankii gaalay inaad qaadatidna lama ogola waltamasuu dadkii caamadaha waxay dalbadeen oo raadiyeen alxaajaati baahiyooyinkooda iyo waxay u baahnaayeen min mowtaahum dadkoodii dhintay bay ka dalbadeen wax ilaahay mooye cid bixin kartaba aysan jirin ayay dadkii dhintay weydiinayaan waittakhaduu waxay ka yeesheen ilaahahum ilaahooda hawaahum naftooda waxay jeceshahay ilaah ka dhigteen marka beydkanu saasuu ka warrama ilaahnimadoodu waa hawadooda waxay jeceshahay qad saada waxaa ugaartay hum dadkaas ayagaa ibliisu ibiil ibliis baa ugaarsaday xaggee ku ugaarsaday fii fikhaakhihi ayuu ku ugaarsaday dabinkiisa dabinidiisa bal bacduhum qaarkood qad saara wuxuu noqday min afraakhihi asaga kuwa u kaalmeeya oo garabka iyo hiilada u noqda ayuu noqday oo shimbiraha daba taagan u ah yadcuu xaaluu qofka qofkaasi dadka ugu yeerayo ilaa cibaadati lawthaani asnaamta caabudideeda bilmaali xoolo lagu caabudo iyo wanafsi naf iyo wa carabkaba fa layta shicrii man abaaxa dalik wa awrata alummata fi lmahaalik fayaa shadiida tawli walincaami ilayka nashkuu mixnata alislaami labadaa beyd oo ugu dambaysa kitaabkan sharxii uu musanifku ku lahaa maysa ku qornayn mausa ku sharxin nusakhda qaybo ka midana maba ku qornaba laakiin qaybo ka midana labadaa beyd way ku qoran yihiin wuxuu yidhi falayta shicrii allamaan alla ogaalkaygee man ruuxeebaa abaaxa u baneeyey daalika arrinkaas yaa u baneeyey qubuurta saa in loola dhaqmo wa awrata yaa ku arooriyey al-ummata ummadda yaa dhex geliyey filmahaaliki meelaha lagu halaagsado fayaa shadiida atawli ilaahiga barwaaqadiisa iyo nibcadiisu ay aadka u badan tahayow iyo wal incaami barwaaqooyinkiisa ilayka xaggaaga ayaa nashku uga sheeganaynaa mixnat al islaami islaamka imtixaanka maanta haysta dadkii muslimiinta ahaa oo la rabay diinta ilaahay inay garab u noqdaan oo towxiidka dadka ka dhaadhiciyaan ayaa qubuurtiiba ku aafoobo waxay qabaanba inuu qabrigaana wax walba u qaban karo marka wuxuu leeyaha falayta shicrii dareenkayga iyo ogaalkayge man ruuxeebaa abaaxa banneeyey daalika arrinkaas waryaa u banneeyey qabri saas in loola dhaqmo saa loo caabudo wa awrata yaa halaagay oo ku dhex dhexdhexgeliyey al ummata ummadda fil mahaaliki meelaha lagu halaagsado yaa ummadda dhexgeliyey fayaa shadiida tawli ilaahiga barwaaqada qaninimada u saaxiibka ah atowl alghina wey ilaahiga qaninimadiisu ee aadka u sarrayso iyo wal incaami barwaaqooyinkiisow ilayka adiga xaggaagaa nashkuu u sheeganaynaa mixnatal islaami islaamka mixnada iyo imtixaanka maanta haysta ilaahu adaan kuu sheeganaynaa inaga bixi buu leeyahy wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamedin waaalihi